رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال darsigan inoogu dambeeyey ka horreeyey kan laba meelood ee aan wax yar ku noqonno oo baabkii u dambeeyey ku saabsan iyo baabka ka horeeya baabkii u dambeeyey baabu maa jaءa fi lubsi اlqamiis wاlcimaamati wاsaraawiil xadiidka labaad can malik bni cumayr qaala bictu min rasuuli اllahi sal ly waslam rijla saraawiila kutubta qaarkood mintaasi kuma jirto bictu rasuula اllahi sal lay waslam rijla saraawiila macnuhu wuxuu noqonayaa waan ka iibiyey anaa saraawiisha watay nebigaa iga gatay laakiin minta haddii ay meesha soo gasho waxay noqonaysaa inuu nebigu saraawiisha lahaa oo uu isagu ka iibsaday marka waxaan u malaynayaa mintaa siinaysaa meesha ku jirin bictu rasuula allahi sal ly rijla saraawiila macnaa ninkaa watay saraawiisha nebiguna wuu ka gatay saas talabaad isla xadiidka ku saabsan rijla saraawiila saraawiil lugtood marka rijlida lugta la yidhaahdaa luqada carabiga macaani kalena waa loo isticmaalaa waxaa laga wadaa saraawiil eh, lugahoodii wata oo luqada carabiga marar badan waxaa la isticmaalaa waxyaalaha lamaanaha ah mid baa la isticmaalaa ka kalena wuu ku tusaa waxaa la yidhahdaa maalan eh, maalan zawju khufin ama zawju maclin kab labadii kabood mid ka mid ah baa waxaa la leeyahay zawju naclin labada khuf midkood ba waxaa la leeyahay zawju khufin labadoodii baa laga wada wadaa marka rijlu saraawiila waa saraawiil labadoodii lugood wata baa laga wadaa macnaha sidaas weeye baabka ka horeeya isagana xadiidkii xadiidka ibnu cabbaas ee ugu dambeeya baabka wajaahu rajulu faqaala inii usawiru hadihi اtasaawiira faafitnii biha sidaasaan ahrinay soomaha xarakadaas waa khalad macnaha ay keenaysana waa khalad faaftinii waa faaftinii macnaheeda macnaha haddii xarakada la khaldo kelimada dhanba waxaa ka lumaya macnaheedii saxda marka faaftinii ii fatwood waay Ah, fa aftinii iiga jawaab eh, biha iyada oo jawaabteeda isi wey macna iyaduna waa sidaas ayb baabu ruqsati ruqsadii buu baab u yahay fi libaasi idankiibuu baab yahay laysu idmo fi libaasi dharkii dhexdiisa aljamiili ee quruxsanaa waistixbaabi tawaaduci tawaaduca jeclaysigiisa fiihi dharka dhexdiisa lagu tawaaduco oo hoos laysu dhigo wa karaahati shuhrati iscaanbixinta karaahaysigeeda wal isbaali iyo raaricinta marada hoos loo raariciyo ilaa anqowga hoos laga mariyo dhowr mas'ale ayuu meeshan imaamku uu tarjamadan geliyey midda koowaadi wax weeyaan dharka quruxsan in la xidhan karo oo uusan shareecadu aysan dadka ka xarimin dharka quruxsan calashaani waa quruxsan yahay loogama xarimayo qul man xarama ziinat allahi alatii ahraja licibaadihi waalayibaati min alrisqi waay masalada labaad ama tarjamada qaybteeda labaadi waxa weeyaan wa istixbaabi tawaaduci fiihi dharka quruxsan waad xidhan kartaa laakiin waxaa sunno ah in aad tawaaducdo oo adoo heli kara mid ka liita inaad iska xidhato si aad naftaada u qabjabiso adduunyadana aadan isu raacinin xoogaa marka hoosisudhigid waay inaad hoos isu dhigto ayadana sunnanimadkeeda inay sunno tahay ayib ta hore waad xidhan kartaa way kuu bannaan tahay waa laakiin waxaa ka fiican inaad hoos isu dhigto naftaada aad jabiso qodobka xiga waxa wey wa karaahatu shuhra shuhrada waxaa la yidhaahdaa maryo aad ku caanbaxayso oo dadka aad la degan tahay iyo mujtamaca aad la nooshahay aad kaga soocan tahay ama xumaantiisa marada xumaanteedaad kaga soocan ama ma ahee shuhro iyo waxaad ku caanbaxaysaa maradu labiska laga qabo dalkaiyo dadka way ka soocan tahay xagga wanaagga iyo quruxda taasaa waxaa la yidhaahdaa hiyaabu shuhra waa dhar lagu caanbaxo oo dadka intooda kale aad kaga gedisantah dharka noocaasa xidhashadiisa iyadana inay karaahiyo tahay oo shareecadu kahatay walisbaali iyo isbaalka isbaalkana waa marada oo hoos loo dhigo oo dhulka la jiido ama bilaxraa laga hoos mariyo aanqowga iyadana isbaal baa la yidhaahdaa shareecadu inay iyadana taa karaahiysatay oo inay shareecadu ogolayn intaasuu masaluhu baab wey can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yadkhulu aljannata jannada ma galo man ruux kaana uu ahaaday fii qalbii qalbigiisa dhexdiisa midqaalu daratin darra wax u dhigma oo min kibrin kibir ah darro wax la culaysa ama u dhigma oo kibir ah ruuxii qalbigiisa ay ku jirto jannada ma galo darradu waa kaan marar soo marnayo qudhaanjada yararkaa waa la yidhaahdaa wax jira unuga ugu yarna waa la dhahaa waxaa kaloo la yidhaahdaa meesha markay qoraxdu dirishada ka soo gasho guriga waxyaalaha duulduulahaya ee habaaga mxuu ahaaye bus ahaantoo kale ah ee sida caadiga ishu ayna u qabanaynin ayadana waa la yidhahda darrada adigu waa wax jira wax ugu yar waay ayb fa qaala wuxuu yidhi rajulu nin baa wuxuu yidhi inna arajula ninku yuxibbu wuxuu jecel yahay rasuul allow an yakuuna inuu ahaado hawbahu maradiisu xasanan mid quruxsan wa nacluhu kabtiisuna xasanan mid quruxsan inay noqoto ayuu jecelyahay macnaa waxa wey taama kibir bah yacni haddii maradaaduna aad rabto inay kuu quruxsanaato kabahaagu kuu quruxsanaan aad iska dhallalaasho taama kibir bah qaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam allaha alla jamiilun waa mid quruxsan yuxibu wuxuuna jecelyahay aljamaala quruxda kamaal buu leeyahay dhammaystirnaan buu dhimanaan iyo ceeb qurux buu leeyahay jamiilun waa quruxsan yahay yuxibu wuxuuna jecel yahay aljamaala quruxdana waa jecel yahay bimacnaa inaad isqurxiso maradaada quruxsatood kabahaaga quruxsatoo isqurxisoo ilaahay tabaaraka watacaala idinma diidin wey kibirkuna taa maaha ee kibir muxuu yahay marka alkibru kibirku buu nabri sal lay slm kibirkaa jannada lagu waayayo intiisa yar waxa weeyaan alkibru batru lxaq waa xaqa oo la diido la celiyo la inkiro wa qamtu nnaasi ama qamsu nnaas iyo dadkoo la yasoo la xaqiro riwaayadu labadaba way ku timid qamsu nnaas oo bisaad ah iyo qamtu nnaas oo bitaa ah labadubana waa isku macno oo waxaa laga wadaa ixtiqaaru nnaas dadkoo la yaso rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyay wa muslimun iyo wuxuu faa'iidaynayaa tarjamada rukniga u horreeya oo ah baabu ruksati fi libaasi ljamiil daliilkeedu wakaa marada quruxsan in la xidhan karo oo kabta quruxsan la xidhan karo oo ay bannaan tahay taasi ayuu eh, daliil u yahay waana lasla ogolyahay waa laysla ogolyahay kibirna maaha eh, muxuu ahaay sharcanna waa bannaantahay ah, bal allah tabaaraka wa tacaala qul hiya liladiina aamanuu buu alla yidhi dadka mu'miniintaa buu ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu ayb marka way bannaan tahay laa shak waxaa kaloo xadiidku faa'iidaynayaa kibirku maro quruxsan iyo dhar quruxsan iyo labis quruxsan ma ah kibirku wax weeyaan xaqa ruuxa markuu u caddaado oo intuu iska sarraysiiyo iska weynaysiiyo uu ku gacan saydho waa kibir kibirku tallabaadii waxa weeye dadkii ood yasto ood khalqiga xaqirto ood u aragto inay kaa liitaan ood adugu ka fiican tahay taasina waa kibir labadaasuu nabigu ku qeexay salawatu rabbi waslamu calayh can sahl bni mucaadin juhani can abiihi mucaadin juhani can rasuulilahi sal lay sl rasuulka wuxuu ka warin xadiidka waxaa kaloo laga faa'idaysan kibirka in jannada lagu seego saas way macnaha dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala cibaadadiisa diida oo rabbi inay addoommo dhaba u noqdaan diida laba mid baa ku bixiya kibir oo ilaahay cibaadadiisaba layska weynaysiiyo iyo ishraak cibaadadii waa ogol yahay laakiin ilaahay cibaadadiisii cid kaluu la wadaajinaya kaa shirki baa la yidhahda cibaadada oo dhan iyo hoggaansanka hadduu diidana kibir baa la yidhahda kibirku sidaa daraaddeed waa nooc ka mida ilaahay khasaa'istiisu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay gooni leeyahay oo khalqiga uusan u ogolaanin buu ka mid ciddii isku daydana ilaahay waa ku cadaabaya muxuu ahaaye alkibriyaau ridaa'i alkibriyaau isaari walcadamatu ridaa'i yani anaa iskale bu tabaarak wa tacala ciddii ila qabsatana waan cadaabi buu rabbi yidhi tabaarak wa tacala an sahl bni mucaadin ijuhani can abiihi can rasuuli lahi sal ley wasalam annahu nebigu qaal wuxuu yidhi man taraka ruuxii ka taga an yalbasa inuu xidho saalixa hiyaabi maryaha kuwooda wanaagsan ee quruxsan walxaal huwa isagu yaqdiru uu kari karo calayhi korkiisa isagoo awoodeeda leh oo heli kara maryaha kuwooda sii fiican qiimaha siyaadadaa leh ee quruxda siyaadadaa leh ruuxii isaga taga isagoo kari kara tawaaducanna uga taga isliidid lilaahi ilaahay dartii uu isu liidayo casa wajalla yacnii isagoo ilaahay dartii ay ka taho alla dartii isu jabinaya u tawaaducay hoos isugu dhigaya ruuxii uga taga dacaahu allahu allah u yeedhaya casa wajal calaa ru'uusi alkhalaa'iqi makhluuqaadka madaxoodaa looga yeedhaya yacni korkooda makhluuqaadkii oo dhan wada jooga ayaa korkooda looga dhawaaqaya xataa yukhayirahu allah u dhawaaqaya calaa ru'uusi alkhalaa'iqi buu uga dhawaaqaya xataa yukhayirahu ilaa uu doorgeliyo fii xulali aliimaan iimaanka billadihiisa dhexdooda ilaahay ilaahay uu khiyaargeliyo ayatuhunna midoodii uu shaa'a doono yacnii iimaanka waxyaalaha lagu helo waxaa ka mida billado xulalku waa jamcu xulla xulladana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha laysku qurxiyo jidhka lagu labisto ayaa la yidhahda dahabka iyo eh, muxuu ahaaye waxyaabaha kale jidhka la dul saare lagu qurxiya xulal la yidhahda marka iimaanka waxaa lagu helaa bilado biladaha iimaanka ee faraha badan ayaa la khiyaar gelinaya kuwuu doonuu marka ka dooranaya saas macnaa ayb dacaahu allahu allah u yeedha caza wajalla calaa ru'uusi alkhalaa'iqi buu ugu yeedhaa xataa yukhayirahu ilaa uu doorgeliyo oo uu khiyaargeliyo fii xulali liimaani iimaanka billadihiisa dhexdooda la khiyaargeliyo ayatahunna toodii shaa uu doono oo miduu doono uu ka doorta isagoo ka qaatowman waxaa wariyey axmedu axmed baa wariye watirmidiyo tirmidi baa wariyey wuu taxsiiniyey kadalika waxaa soo saaray xadiidka xaakim axmed abaraani bayhaqi xaakim wuxuu leeyahay saxiixu dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanise wuxuu leeyahay alaqrab ila asawaab inuu xadiidku xasan yahay sida tirmidi uu yidhi kadibna wuxuu ku saxiixiyey xadiidka mutaabacaadkiisa yani xadiidku waa xasan bule lakiin mutaabacaadkiisa marka la fariyo saxiix buu noqonaya ayib xadiidkaasina wuxuu isaguna faa'iidaynayaa oo uu daliil u yahay yani tarjamada qaybteeda labaad oo ah waistixbaabi atawaaduci fiihi dharkaa quruxsan in dhexdiisa lagu tawaaduco adoo heli kara aad mid ka hooseeya ka doorbido ilaahay dartiina u samayso iyo inaad adduunyadaasi aadan aad sii raacinin macnaha zuhdi daraaddeed zuhdi darteed inaad u samayso ayadana waa shay yani waxa weye mustaxab ah waa shay wanaagsan oo sunnaah oo ajir laga helaya وcan ibni cumar radi allahu canهuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sal اllahu alayh walih rasuulku wuxuu man labisa ruuxii xidha hawba shuhratin caanbixid dharkeed dhar lagu caanbaxayo fi dunya adduunyada dhexeeda dhar uu ku caanbaxayo oo mashhuur ku noqonayo dadka kaga soocmayo ruuxii xidha albasahu allahu allah u xidhaya thawba madallatin dullinnimo maradeed buu allah u xidhaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yacni waxa weeyaan almucaamalatu binaqiidi lqasdi baa la yidhahda isagu muxuu rabay maradan ku caanbax oo dadka iska sarraysii oo eh, ha lagugu barto oo ku shuhrow wixii uu raadinayey cagsigeed baa marka lagula mucaamalooda oo in ilaahay ku duleeyo mara duli loo xidho maalinta akhro rawaxa wariya axmed axmed baa wariya abu daawuudo bnu maaja waase uu taxsiiniyey sheekh eh, la yidhaahdaa xadii yani waxaan ka wadaa thawb shuhra waxaa la yidhaahdaa huwa athawb alladii yashtahiru bihi laabisuhu bayna annaas ah, yani waa mara dadka uu ruuxu la nool yahay dhexdooda uu kaga caanbaxayo ku shuhroobayo kaga socmayo laba mid ama marada qiimaheeda iyo muuqaalkeeda iyo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda baa waxay ka baxsan tahay labiska dadka caadatan ay qabaan marka waa tabu shuhra ama ma ahee liidnaanta iyo wasakhda iyo mxuu ahaayey xumaanta ayay kaga baxsan tahay maryaha dadku ay qabaan ayaduna waa thawb shuhra ilan dad baaba moogtahay maryaha liita ka raadiya muxuu ahaayey ammaan iyo shuhro iyo magac ka raadiya si yacnii lagugu arko inaad inaad zaahid tahay ood adduunyada nacab tahay oo ilaahay dartii u go'day oo iska suufiyowday maryo waswasakhaad iska xidhan waa awbu shuhra iyada lafteeda kuwa kabala'aanba iska socda soomaarka oo muxuu ahaay kabihiiba ka tegeyba isagoo mare heli kara nadiifa wasakhiyo qashin intuu iskala daalo yuu ku soconaya dadka dhex soconaya waa awbu shuhra isagana maxaa wasakhda kuu yaala dadkaamaa iska dhex gashi marka ama xagga liidnaanta awbu shuhraa ku noqdo ama xagga jamaalka iyo quruxda iyo qiimihiisa awbu shuhraha ku noqdo labadu soo gelaya maxaa la rabaa in aad marada aad qabto caadatan dadku ay qabaan maryahay dadku qabaan ay ka tirsantahay saas dadka adiga eh, mustawaha nolosha ama dhaqaale ahaan kula midka ah maryihiisa inaad xidhato oo kaa muuqato nicmada ilaahay way fiicanta oo ilaahay tabaaraka sida xadiiskii nebigu ahaa allah wuxuu jecel yahay addoonkiisa markuu u nicmeeyo inuu nicmadii jidhkiisa ka arko labiskiisa iyo si muxuu ahaay ninka waa nicmaysan yaha loo yidhaahdo fuqaradu iyo masaakiintu wax kuugu soo doontaan sooma haddiise laakiin adoo waxhaysta un fuqarada aad xidhato soo unlaha layga leexdo maaha oo luqad kalea marka waxa weeyaan nicmada rabbi ku siiyey inuu kaa arko oo dadka aad la dabaqada tahay labiskooda aad xidhato way kuu bannaantahay laakiin maxaa la doonayaa mujtamaca aad la nooshay iyo meeshaad ku nooshahay labiskiisa ka dhexbixin waxaa soo gelaya marka taa iyadaa oon loo ogolayn xadiisku horta wuxuu faa'idaynayaa xilashada dharka noocaasa inuu xaaraam yahay xaggee laga faa'idaysanaya waxaa laga faa'idaysanayaa albasahu allahu thawba madallatin yowma alqiyaama cuquubadaasaa ka dhalanaysa marka inuu xaaraam yahay ku tusi saas daraaddeed imaamka kelimada uu yidhi wa karaahatu shuhra waa karaahatu taxriim yaa laga wadaa marka wax xaaraan ayb ragga iyo dumarku waa isku mid marka ah, taxriimu thawbi shuhra ama taxriimu lubsi thawbi shuhra ragga iyo dumarkaba xaaraan buu ka yahay ayb an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu hi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi qaybtaasina xadiiskaasina wuxuu u deliishaday wa karaahatu shuhra jumladaas tarjamada ka mida ah daliilkeedii waa waxaa inoo soo hadhay marka alsbaal adiladeedii waata iyadana wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi man jara ruuxii jiida thawbahu maradiisa dhulka ku jiida khuyalaa'a xaraga kibir darteed lam yandur illaahu alla ma fiiriyo ilayhi xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ilaahay ma fiiriyo il naxariiseed kuma dayo uma naxariisto oo ma fiiriyo fa qaala wuxuu yidhi abu bakrin wuxuu yidhi na shiqay isaarii hoos guntigayga labadiisa dhinac midkii yastarkhii wuu raaracsamayaa hoos buu u dhacayaa ilaa an atacahada inaan ku dadaalo mooye daalika arrinkaa minhu xaggiisa inaan ka warhayo celceliyo oo isku dayo kolba yani aan aan yani e, e, yani muxaawaleeyo oon mooyaane haddaan sidiisa isaga daayo wuu iska dhacayaa waa raaracsamaya hoos buu aaday ayb fa qaala nebigu wuxu uhi sl innaka aduga abubakrow lasta ma tihid minman yafcalu cidda samaynaya daalika arinka khuyalaa'a ah xaraga kibir u samaynaya kuma jirtid dadka xaraga kibirka u samaynaya aad celcelinayso ku dadaalayso isagu kolba hoos usii fakanahay haddee xaraga kaama ahe maradii baa socto iyadiiba macnaa waxa wey kolba tegaysood soo celinaysa rawa waxaa wariyey aljamacatu jamaacadii baa warisay ilaa ana musliman laakiin muslim wabna maajaha watirmidiya lam yadkuruu ma aysan sheegin qisata abi bakrin mayna sheegin yani saddexdan imaam ee dambe ayagu xadiidka inta horan bay wariyaan man jara thawbahu khuyalaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaamati intaasay ku ekeeyeen laakiin qisadan dambe abubakar ku saabsan waxa uun wariyey inta kale jamaacada intooda kale wariyay ayb xadiikaasi muxuu faa'iideeyey wuxuu faa'iideeyey marada in la jiido xaraga kibirna loo jiido in ay keeni karto oy sabab u noqon karto in ilaahay tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada uusan ku fiirinin oo naxariis aan lagugu dayin ayay keeni kartaa waxayna ku tusaysaa inuu xaaraam yahay marada in la jiido xaraga kibir hadday ku jirto xaraga kibirku iyo isqaadqaadku sidiisu xaaraan u yahay ama mare jiidideed ku dar ama ha ku darin laakiin sideedaba iskibrinta iyo isqaadqaadidda iyo isridrididdu sideeday xaaraan u tahay markii maradii la rabay inaad kor u qaaddo ay noqoto inaad ay kugu bixiso inaad jiiddana waa dembi siyaadaa waa dembi siyaadaa marka waa laba ifmiyo isgelaya waay ayb sababtaa darteed baan loo fiirinay xadiidku waxaa kale uu faa'iideeyey nebigu sal ly slam oo uu ku taskeeyey ninka la yidhahdo abubakr sidiiq oo ilaahay tabaaraka wa tacaala baa og rasuulkiisana u warramay wuu yaqaanaa nebigu sal ly slam saaxiibkii abubakar nin ma aha kibir iyo isqaadqaad iyo xareer kibir uu ku jiro waa midda labaade marada waxaa ka muuqata markeeda hore meeshii loogu talagalay kor buu uga qaaday laakiin socodka iyo shaqada uu ku jiraya dhaqdhaqaaqa keenaya inuu hoos ay u dhacdo hadana ilaa ana tacaahada waa soo celcelinaya waa ku dadaalaya sidaas daraaddeed isaga waxaa la yidhi ma tihi dadka u samaynaya xariga kibir darteed waa taskiye khaasa wey marka ayb wacan ibni cumar radi allahu canhuma can inabiy sal ly slam nebigu wuxuu yidhi al-isbaalu marada oo la raariciyo oo hoos loo dhigaayo fil izaari bay ahaatay hoosguntiga waalqamiisi iyo qamiiska waalcamaa'imi iyo cumaamadaha man jara ruuxii jiida shay-an shay khuyalaa'ana u jiida xarraga kibir darteed lam yandur illaahu alla ma fiiriyo ilayhi xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada rawa waxaa wariya abu daawuud wanasa'iyu wabn maajah waa xadiid saxiixa wey ayib xadiidka xaddii shareecadu ugu talagashay la dhaafiyo ah isbaalku wuxuu galaa guntiga macawisaha iyo hoos guntiga waxaa kale uu galaa qamiiska isaarka waxaa soo gelaya isagana saraawiisha wixii dhexda laga xidho oo jidhka qaar dambihiisa lagu asturo o dhan isaar buu noqonaa marka isaarkaa hoosguntigii kadalika qamiiska jidhka korkiisa ka imaanaya kadibna hoos aadaya isaguna hadduu dhaafo qiyaastii iyo meeshii wuxuu noqonayaa isbaal isbaalka waxaa kaloo uu galaa xadiisuu tilmaamaya cumaamadda oo waxay leeyihiin xagseebuu ku galaa waxay leeyihiin qiyaasta curfiga iyo caadada cumaamadaha labiskooda ee dadku ay gaadhsiistaan qiyaas dhaafsan hadduu gaadhsiiyo oo xaggee ah du'aabada cumaamadda waa kaan soo marnayo curfigii carabtu wuxuu ahaan jiray cumaamadda markay duubtaan qayb yar bay ka sii dayn jireen dhabarka soo ma waataan soo marnay qayb yarba waxay ku sii dayn jireen labada garbood dhexdooda qaybtaas laalaadee marka hoos u laalaada qaybtaa haddii aad aad u dheerayso isbaal buu noqona imaamadda halkaasuu isbaalku ka gelayaa marka marka saddexdaba isbaalkugu galaa ayb man jara shayan khuyalaa shay ka mida kuwaas bacdu ahlilcilmi waxaa kaloo tilmaamayaan xadiis baa ku soo aroortay muxuu ahaayey sixadeedu yani laisku haystee yani xataa kumamka gacmaha meesha yani rusqiga markaan soo marnay wixii dheefsiisan ayadana waxaa la leey waa isbaal ayib wacan abi hurayrata radi allahu canhu nabi sal ly slm nabigu wuxuu yidhi laa yandur allahu alla ma fiiriyo ila man ruux jarra jiiday izaarahu hoos guntigiisa jiiday bataran kibir dartii u jiiday qooq qooq iyo kibir iyo xaraga darteed ruuxa u jiiday muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray weli axmed axmed waxaa u sugnaaday walbukhaariyi iyo maa asfala wixii ka hoos mara min alkacbayni labada anqaw ka hoos mara oo min alizaari hoos gunti ah fa fi nnaari naarta dhexdeedu ahaaday xadiiskaa wuxuu faa'iideeyey xadda aan la ogolayn marada jidhka xagga hoose laga xidho ama ha noqdo qamiis ama ha noqdo sarwaal ama macawis ha noqdo ama wax kale ha noqdo qiyaasta aan la ogolayn inuu dhaafo waa aanqawga wixii aanqaw ka hoos mara nebigu wuxu uhi sal lla fa fi nnaar waa naar dhexdeed maxaa laga wadaa culimmada qaarkood waxay leein fa fi ay saaxibuha fi nnaar ruuxa sidaas sameeyey baa naarta ku gelay qaar waxay leeyihiin aanqowga intaas la dhaafiyey ee maradu gudubtay ee khaladka gashay iyadaasaa naarta la gelinaya isla meeshii unbay adiga qayb ka mid a ah lagu naaro soo jidhka intiisa kale ma wada naarno saas way marka naar baa ka dhalanaysa way manaa waxay kutusi marka inay xaaraam tahay isbaalku inuu xaaraam yahay su-aal baa laisweydiinaya marka garanay aanqowga inuusan ka hoos mari karin maradu laakiin haddii aanqowga uu ruuxu ka hoos mariyo kibirse aysan ka ahayn sidaasuu u toshay oo saasuu u labistay qalbigiisana kibir iyo islaweyna kuma jiro markaasi waciidka ma gelayaa qaar baa waxay leeyihiin maya waciidka ma gelaye qaydka xadiiska ku soo aroray waxa weeyaan khuyalaa markii xarriga kibir uu u samaynayo unbuu waciidkan iyo goodigani qabsanaya iyo cuquubadani uu khatar u gelaya laakiin hadduusan xarraga kibir ku jirin markaasi wax weeyaan waciid kuma qabsanayo sidaa in badanoo ahlulcilmiga ka mida qaba oo labada xadiid midka mutlaqa iyo midka muqayidka isku qaydayaan midka khuyalaaga ah waa qayd khuyalaagaasay marka maa asfala min alkacbayni min alisaar isagu wuu ilaaqay soo ma ma qaydin kaas qaydka la yimid bay ku qaydeen marka oo khuyala bay ka dhigeen xilliga uu ciid ka dhalanayo oo naartu ka dhalanayso oo ilaahay ma fiirinayo ay ka dhalanayso waa xilliga uu xaraga kibir iyo isla weynan u sameeyo halkaasay mareen bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin labada arrimood waa kala duwan yihin hadduu xaraga kibir u sameeyo oo kibir u geeyo markaasi waa suuro cuquubada ka dhalanaysana waxay tahay lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay ma fiirinayo addoonkaas maalinta qiyaamada hadduu isagoon kibir ku jirin uu maradii aanqowgiiyo xaddii ka hoos mariyana markaasi fa finnaari weeyo cuquubo kale weey maadaama labada cuquubo ay kala duwan yihiin sababta keentayna way kala duwantahay fa fi naarida waxaa keentay maradii ood xadi dhaafisay laakiin ayna kibir kugu jirin fa fi sooma markii kibir kugu jirana cuquubadu waa ka sii daran tahay oo lam yandur illaahu ilayhi waay sidaas waxaa qaba bacdu ahlilcilmi baa qaba waana sida ay rajaxayo alifsheekh ibnu cuaymiin iyo keyrkii rajaxayaan way maanaa ayb taasi waxay keenaysaa marka ruuxa muslimkaa ku bixinaysaa inuu mar walba uu arrintaa iyadaa taxadar ka sameeyo khaasatan waxay ka tahay waxyaalaha mima cammat bihi lbalwa maalmahan isaga dambe waxyaalaha dadku aad u fududaysteen bay ka mid tahay xarimtay laakiin aad aad loo fududaystay bay ka mid tahay ayb waxaa madhabka hadda aan sheegnay xadiid abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareen oo nabigu leehy sl lay waslam alisbaalu min almakhiila ah, hoos udhigidda marada hoos loo dhigo lafteedaaba xaraga kibirah aduu qalbigaaga waxa ku jira ilah baa laakiin ficilkan laftiisaaba xaraga kibira xadiiskaasi wuxuu marka ku cad yahay in laf ahaanteedu hoosu dhigga laftiisu inuu xaaraam yahay taasuu ku cad waana sida masaladu ay u badan tahay waana sida ixtiyaadka iyo dadaalku ku jira khayr wax kuma yeelee adee shar u shar iska ilaali maradaada kor u qaad oo kor u tolo oo macawistaada kor u qaado oo qamiiskaaga kor u qaado oo xadda ugu badanaad gaadhsiin karta aan qawga ha noqoto hadii kale kor uga qaad nisu saaq baa u fiican ah, dhudhunka dhexdiisa haddaad ka maarmi weydo fa ila alkacbayn ilaa labada anqow wixii intaa ka hooseeya fa fi nnaar aday kuu marka ayib arrintaa iyada ah iyo xukumka hadda aan ka hadlayno ragguu khaas ku yahay markii hore umuumka waxaa u fahantay umu salm markaasaa waxay tidhi xadiiskaa markuu nebigu yidhi sal ly waslam ayaa waxay tihi rasuul ilaahayow dumarku ayaga say ku samaynayaan faraqa maradooda hoose faraqa hoose marada say ku samaynayaan markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay waslam shibran taagkay raaricineen iyagu hoos uga sii dhigayaan markaasaa waxay tidhi taako kuma filo lugahoodaa la arkayaa markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay yurkhinahu diraacan walaa yazidna dhudhumbay markaa hoos u dhigayaan kase siyaadin maayaan marka masaladan ah, aanqowga marada ha lagu ekeeyo raggay khaas ku tahay dumarku ayagu kuma jiraan bilijmac iyo naska xadiidka macnaha sidaas wey baabu nahyi lmar'ati haweenayda reebiddeedu baab yahay laga reebo an talbasa inay xidato maa yaxkii wax sifaynaya badanaha jidhkeeda sifaynaya aw tashabbahu aw amase tashbahu ama tushbihu ay ku shabbahayso birijaali ragga ay ku shabbahayso ama tashabbahu ay ku shabbahayso birijaali ragga ay ku shabahayso yacnii haweenayda oo loo diido marada jidhkeeda sifaynaysa taxkii badanaha waxaa laga wadaa maradu waa maro adag laakiin ha adkaatee way jilicsanta marka waxay ku dhegaysaa jidhkii waxay muujinaysaa marka lafihii iyo jidhka maqaaicdiisa jidhku meeluhu ka laalaabatooyinkiisa bay muujinaysa marka marada noocaasoo kale waxaa la yidhahdaa tasifu xajma aljismi aw taxkii taifu iyo taxkii waa isku mid macnaha saas ma aha marada jidhkii lagama dhex arkayo khafiif ma aha jidhka laga arkayo way adag tahay dhankaa laakiin maxay samaynaysaa maadaama ay jilicsan tahay sida xariirtoo kale jilicsan tahay baa waxay samaynaysaa waxay dhex gelaysaa jidhka laabatooyinkiisa markaasay lafihii iyo jidhkii muujinaysa oy sifaynaysaa kor baa laga arkaya macana taasaa laga wada macana aw tashabbahu birijaal ama mara ay ragga isku shabbahayso ragga labiskiisii inay xidhato oo loo diido can usaamat bni zaydin qaal wuxuu ihi kasaanii wuu imarasheeyey rasuululahi sal ley waslam wuxuu imarasheeyey e, e, qubtiyatan meesha hadduu idiin qorayo qatiifatan siduu ii qorayoo kale sax maa ya qubiyatan baa sax qubiyatan ayaa sax sida cidda kitaabka kala haysata ha iska ha saxdo ayb kasani rasuululahi sal lay slam wuxuu ii marasheeyey e, qubtiyatan maro jilicsan waa nisbatun ila alqibti waay calaa hayri qiyaas waxaana la yidhaahdaa e, maro ka samaysan kataan laga sameeyo oo masar lagu samayn jiray oo jilicsan ayaa la yidhaahdaa qubtiya la jiray waa nooc marada yani nisba ila alqibti waay laakiin waxaa qubtiya loo yidhi qaafka loo goday bay leeyihiin fayuumi iyo say waxa qaafka loo goday waxaa la kala saarayaa ruux markii uu yahay qibti baa la odhanaya markuu insaan laga hadlayo qibti nisbatun ililqibti wa laakiin markii marada laga hadlaya waxa laleeyahay qubtiya saas way waa maro marka masar lagu samayn jiray wa qubtiyatan ayuu nebigu imarshay sal ly slam kafiifatan oo qara kaiifa yani qara lahoo xajmigeedu adage taasoo kaanad ahayd mima shaygii ahdaa uu u hadiyeeyey ilayhi nabiga xaggiisa dixyat alkalbiyu ninkaasaa nebiga u soo hadiyey hadiyad ugu keenay sal lay slam fakasawtuhaa markaasaan maradii waxaan marasheeyoon aniguna siiyey imra'atii xaaskayga fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuululahi sal lay maa laka maxaa kuu sugnaaday oo laa talbasu aadan u xidhanaynin alquطbiyata maradii qubiyad masr ah wey maradii aan ku siiyey maxaad kuguma arkin faqultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahi kasawtuhaa waxaan marasheeyey oon siiyey imra'atii xaaskayga faqala nabigu wuxu uhi sl lay murha murhaa an tajcala inay yeesho taxtahaa hoosteeda hilaalatan mara jidhxigeen ah hilaalada waxa la yhahda marada loo yaqaano shicaarka shicaarkana waxa la yidhahdaa waa marada maryaha dadku xidhaan marada jidhka xigta yani maryaha qaarna jirkay ku dhagay sida funaanada oo kale mxuu ahay nigiska hoose oo kale marada jidhka haysa waxaa la yidhahdaa shicaar middaa midda ka koraysana waxaa la yidhahdaa diaar waa xadiiskii waad garanaysaan alansaaru shicaar wannaasu diaar ansaar waa maradii jidhkayga soo xigtay dadka intooda kalena waa maryaha ka koreeya marka khilaalada waxaa la yidhahdaa waa marada jidhka xigta wuxuu marka nebigu uri sal ly waslam amar oo waxaad amartaa an tajcala inay yeesho taxtahaa qubtiyada hoosteeda khilaalatan mara kaloo jidhka xigta ha yeesho maxaa yeele fa innii anugu akhaafu waxaan ka baqayaa an tasifa qubtiyadu inay sifayso xajma cidaamihaa xaaskaaga lafaheeda lafahaas xajmigooda iyo qiyaastay la lafaha iyo u yaalaan iyo qiyaastay la inay maradu ay jisho oy muujiso ayaan ka baqaya buu nabur sl lay slam rawaxa wariyey axmed axmed baa wariyey wakadalika waxaa wariyey addiya fi lmukhtaara ibnu sacad fi اطabaqaat ibn abi shayba fi lmusanaf xadiidka sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa ninka la yidhahdo cabdullaahi ibni moxamed ibnu caqiil oo in badanoo muxadisiinta ay qabaan inuu yahay xasan اlxadiid shaahidna wuu leeyahay min xadiidi khaalid ibnu yaziid ibni mucaawiya can dixyat bni khaliifat alkalbi buu ka warinaya wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam waxaa loo keenay biqabaatiya maryo masar lagu sameeyey oo qubtiyooyin ah fa minha qubtiya maruu iga siiyey markaasuu nebiga wuxu sl l sidcayni laba qaybood u kala jeex faqtac axadahumaa qamiisan wa acti alaakhara imra'ataka intaad kala jeexdo midna qamiis ka samayso midna xaaskaaga sii ayb takhtamiruu bihi khimaar ha ka dhigatee khimaar yacni hagoog ay madaxa iyo laabta ku qarsato ha ka dhigatee ayib markuu oo maradii intuu qaatay uu la jeedsaday ayaa nabigu wuxu uhi sal lay slam wa'mur imra'ataka an tajcala taxtahu thawban laa yasifuha xaaskaaga amaroo mara kale ha ka hoosaysiiso si uusan jirka u sifaynin ah, ayib xadiidkaasi waxaa soo saaray abu daawuud eh, yani iyo abu daawuud aayaalisi abu daawuud waxaadhila abu daawuud ayaa soo saaray iyo tabaraan iyo xaakim iyo bayhaqi waa munqatic oo sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin xadiidku xadiidkii horuu shaahid u yahay saasuuna xadiidku ku noqonayaa xadiid sugan ayib muxuu faa'iidaynayaa marka wuxuu faa'iidaynayaa inaan haweenta loo ogolayn maro ku dheggan oo jidhka lafihiisa iyo laabatooyinkiisa sifaynaya oo intuu kala dhex galo kor ka tilmaamaya saasman maryahaasina inta badan waxay noqon karaan maradu hadday leedahay maro jilicsantaoo jidhka laga arkayo midabkiisa ama cawradiiba laga arkayo taasi way soo socotaa laakiin tani wax weeyaan maradu waa adagta laakiin maradu jidhkiibay ku dhegaysaa wayna jilicsanta tahay yacanii qara way leedahay laakiin waxoogaa way jilicsanto waa maryahan xariirta u yar ege jidhka ku dhegaya taasoo kaleeta way marka taasoo kaleeta hadday tahay marka waa in maro laga hoos mariyo wax kastoo sidaasoo kale ay ka dhalanayso oo maradii jidhkii maradu haba saarnaato laakiin lafihii iyo xubnihi iyo jidhka maqaaicdiisa sifaynayana waa la mid waxaa ah labiska jidhka ku dhagganoo dhan baa soo gelaya waa in maro laga hoos qaato si maradaas kale ay u diido inuu jidhka ku dhago kadibna jidhkii sifayntiisa uu u manciyo maradaa kalaa laga hoos qaadanaya marka saas weyaan taas waxaa iyadana ay ka dhaxaysaa ragga iyo dumarkaba dumar keliya khaasku maaha ragga laftooda looma ogola maryo ku dhegaya ama ku dhegan oo eh, muxuu ahaay sifaynaya jidhkii looma ogola saraawiisha ku dhagan qamiisyada aad u jiljiricsanee maalan jirka ku dhegaya sidoo kaleete macawisaha khafiifka ee muxuu ahaay ayagana jidhka qabsanaya haddayna wax ka hoosaynin looma ogola ayb waxaa yani waxa weeyaan eh, eh, muxuu ahaay miaal hadda u noqon kara saraawiil fara badan oo waayahan eh, mxu iyagoo tolan la iibsado oo dhallinyaradu khaasatan u badan yihiin oo jidhka aad ugu dheggan oo ruuxii hadduu socdo iyo haduu fororo iyo hadduu fadhiyaba ee dheganaanta uu jidhka ku dheggan yahayba wuxuu sifaynaya cawradii buu kala dhex gelayaa meelihii maqaaicda jidhkao dhan buu gelayaa xubinkiibaa banaanka yaala ruuxii marka wax weeyaan maraa korka ka saaran laakiin wixi o dhan bannaanka laga ahrisanaya ah, marada noocaasoo kala way marada laga hadlaya marka marada noocaasoo kalea lama ogola raggana looma ogola dumarkana looma ogola ayb wacan ummi salmata radi allahu canha ana nabiya sal lay slm nebigu wuu galay calayha korkeed uusoo galay waalxaal hiya iyadu takhtamiru ay khimaar xidhanayso ayadoo hagoog xidhanayso khimaar madaxa ku xidhanaysa buu nabigu usoo galay sal lay slam fa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam lahaa iyada wuxuu ku yidhi layatan alwiihi ficilkaa meesha ka go'an alwiihi duub layatan hal duubid ah laa layatayni laba duubis ha duubin laba goor ha wareejinno ha duubin hal mar bas ha duub rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyay waa abu daawuud iyo abu daawuud xadiidka wuxuu ku wareegayaa sanadkiisu in la yidhaahdo wahab mawla abi axmed oo alimaam almundiri ibni qitaan iyo dahabi iyo ibni xajar intuba ay yidhahdeen waa majhuul sidaasuuna xadiidku daciif leeyahay inkastoo eh, ninka la yidhaahdo muxuu ahaayey eh, ibnu sacad iyo daara ibn xibbaan iyo ay leeyihiin nin abu sufyaan la yidhaahdo oo mawla ibn abi axmed isaga la yidhahdo saxiixaynka ku jira ninkaasay ka dhigeen ninka hadduu noqdo sanadku saxiix buu noqonay xadiidkuna saxiix buu noqonay laakiin raggaa kale waxay u badan yihiin muxadisiintuna marayaan badankood ninkaasi waa nin majhuulan la aqoonin isagaana xadiidku daciif la noqonaya ma sugnay leeya marka ayib xadiidkaasi muxuu faa'iidaynayaa waa xadiidku waxa weeye nebigu sal lla alay gabadha waxaa loo keenay waxay wuxuu u yimid ayada oo duubanaysa khimaar ama hagoog hagoogta marka wuxuu ku yidhi hal mar madaxa ku duub oo mar labaad ha ku duubin maxaa duubidda labaad loo diiday le'anna waxay keenaysaa raggu markay cumaamadda duubanayaan bay shabihi raggaa loogu talagalay cumaamadda markay duubanayaan inay duubaan ooy haddana ku celiyaan oo haddana ku celiyaan soo marka duubistii ragga laba goor hadday ku celisiya ka badan waxay shabbahaysaa duubistii raggu ay cumaamadda duubanayeen si taa marka aad u khilaafto hal duubis ka dhig mar labaadna ha ku celinin buuhi marka waxay marka uu xadiisku uu mxuu ahaayey uu ku saabsan yahay aw tashabbah birijaal tarjamada qaybteeda dambe ayuu ku saabsan yahay haweenta muslimadda inaan loo ogolayn in ragga isku shabbahda ama isu ekaysiisa macnaha ayb laakiin xadiisku waa daciifo axaadiistan soo socotaa inagaga filan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal ly slm sinfani laba nooc oo dadka ka ah, min ahli nnaari sinfani laba nooc oo min ahli nnaari ahlu naarka ka mid a ah, lam arahumaa ma aanan arkin bacdu weli ah. ama khabarka waxaad ka dhigtaa min ahli nnaar sinfani laba kooxood ama laba qolo min ahli nnaari ahlunaarkay ka mid yihiin lam arahumaa mana aanan arkin bacdu weli ma aanan arkin weli mayna imaanin qolada hore waxa weeye nisaaun dumar kaasiyaatun oo labisan caariyaatun oo haddana qaqaawan maa'ilaatun oo leexsan ilaahay daacadiisii iyo khayrkii ka leexsan mumiilaatun qayrkoodna leexinaya iyagii baa leexsan kuwa kalena way duufsadaan way leexiyaan calaa ru'uusihinna madaxyadooda korkooda waxaa ahaatay amhaalu asnimati albukhti yani hasha kuruskeeda ama kurusyadeeda wax la mid ah almaa'ilati ee kuruska leexsanayd hasha geela waxaa jira geel waa laba qaybood geela qaarna kuruskiisu markuu baxo toos buu u taagan yahay qaarna kurusku markuu baxo wax yar waa leexanaya saasuu yara leexanaya marka geela kuruska leexsan oo kale baa madaxooda saaran sidaas waxaas wax u eg oo la mid ah baa madaxyadooda ka muuqda laa yarayna ma arkayaan kuwaasi aljannata jannada ma arki doonaan walaa yajidna mana heli doonaan riixahaa udaygeedana ma heli doonaan qola waa qoladaas qolada labaadi waxay rijaalun rag macahum la jirankooda uu ahaaday ay ahaatay siyaatun shaabuugyo ka adnaabi albaqari oo looda sayntooda kale ah taasoo yadribuuna ay ku garaacayaan bihi isaga annaasa dadka ay ku garaacayaan waa dadka bini aadamka ciqaaba oo garaaca booliiska iyo wixii la oo dulmiga ku shaqeeya oo dadka jafa yacni waxa weeyaan eh, muxuu ah dulmiga ama andimada dulmiga u shaqeeya oo dadka garaaca oo jir dila oo haakadaman waxa wariya amed axmed baa wariya wa muslim ila muslim xadiidka maqsuudka la leeyahay qaybta hore wey ah, rasuulku sal lla alay slam wuxuu yidhi labada qole een weli imaanin jannadana aan arkaynin urkeedana aan helin waxaa ka mida ah nisaa'un kaasiyaatun caariyaat kaasiyaat culimmada qaar waxay ku fasireen kaasiyaatun binicam illaah caariyaatun can shukriha nicmooyinkii ilaahay bay labisan yihin shukrigiina waa ka qaawan yahi sidaa qaar baa ku fasira qaar waxay leeyiin nisaa'un kaasiyaatun maryay qabaan wax mara magaceed leh baa jidhkooda saaran oo muxuu ahaayey ayadoo dhan jidhkii mayna maryaha dhiganin laakiin wax mara magaceedla waa saaran yahi caariyaatun haddana waa qaawan yihi maxaa laga wadaa maro waa qabaan laakiin maradu cawradii ma asturayso ama way gaaban tahay oo jidhkii meeshii loogu talagalay in la asturo ma wada gaadhayso ama ma ahe waa khafiif oo waa bog maqariye iyo beer maqariye waa maradii waa khafiif saas daraaddeed jidhkiibaaba ka muuqda oo bannaankaa laga arkaya marka haweentan wax maro magaceedla waa qabtaa haddana xaqiiq ahaan waa qaawanta macnahaasaana yani wax way loo badan nisaaun kaasiyaatun caariyaat macani kalena waa la yidhahda maa'ilaatun waxaa laga wadaa way leexsan yihiin dariiqii saxdaa waa ka leexsan yihin daacadii rabbi waa ka leexsan wixii la rabay inay xifdiyaan oo ilaaliyaan waa ka leexsan yihin asturkii waa ka leexsan yihin cifadii dhowrsoonaantii waa ka leexsan yihin waa leexdeen dhinac bay u leexdeen mumiilaadna waxaa laga wadaa ha leexsanaadeene ayagu lafahooda kumayna ekaanine waa ducaad xumaanta dadka ugu yeedha dumarkaa kaley duufsadaan oy leexsanaanta ugu yeedhaanoo way leexiyaanoo way kaxaystaanoo xumaantay geliyaanoo waa hawshana way ka shaqeeyaanoo dad kale iyay duufsadaanoo macnaha ay eh, geliyaan calaa ru'uusihinna amhaalu asnimati lbukhti almaa'ila waxaa laga wadaa bay leeyihin culimmadu madaxay dhisaan madaxay duubaan ama waxbay geliyaan markaasay waxay muujisanayaan inay timo badan leeyihiin kor bay u dhisayaan marka markay kor u dhisaanna wax yar way leexinayaan sihasha kuruskeedu kor u kacayee haddana leexday waxaan u malaynayaa miaaladeedu inaysan hadda ina caajis gelinayn waaban la noolahayba soo ma ah. yani wax weeyaan madaxa kor loo toominaye loo dhisay ee weliba waxaa dhacaysa marar fara badan inaysan timaheeda keliya ku gaabsanine timaha inay waxyaalo kale dhex geliyaan fujaan miyaa la dhexgelin babakeeri bay dhexgelin ma timo kaloo lasoo caarisa ama lasoo gatay baa la dhexgelin waxbay dhexgelinayaan markaasay timihii kor dhismayaan markaasay haddana leexsamayaan qoladaa way qolada nebigu ka hadlaya salawatu rabbi wasalam aleh saas way maana waxayna ka mid yahay nebigu sal ley wasalam nebiga sal lagu daraa ma imaanin wakhtiga uu ka hadlayo laakiin way yimaadeen dumarkaasi marka noocaasa nabigu wuxu uhi sl lay waslam laa yarayna aljannata jannada ma arkayaan walaa yajidna riixa qoladaa kalena waa raggaas wey marka wuxuu tilmaamayaa oo laga fahmayaa marada labiska haweenta muslimadda ah haddayna cawradii qarinaynin ama marada qaradeeda ha noqoto ama marada sacadeeda iyo balarkeeda ha noqotee haddayna cawradii wada qarinayn wada gaadhaynin jidhkana saaran tahay waxaa ku rumoobaya nisaa'un kaasiyaatun caariyaat ayaa ku saas way macana ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nebiya sal ly slm nebigu lacana wuxuu lacnaday ninka ayuu lacnaday oo yalbasu xidhanaya libsata almar'ati haweenayda labiskeeda walmar'atana wuu lacnaday haweenayda oo talbasu xidhanaysa libsa arajuli ninka labiskiisa xidhanaysa rawa waxa wariyay wa abu daawuud kadalika nasa'i fi lkubra ku wariyey waxaa kaloo soo saaray alimaam ibn xibbaan fi saxiixii waana xadiis saxiixa w sanadkiis waa saxiix ayb xadiiskani wuxuu iyadana faa'iidayn haweenayda inaan loo ogolayn inay labiska ragga xidhato wa kadalika ragga inaan loo ogolayn inay labiska dumarka xidhaan leanna labada jinsi inay kala socnaadaan baa la rabaa ilaahay abuurkooduu kala soocay oo isku nooc maaha yani yani la abuuraba waa kala bedelan yahay jidhkooda iyo takwiinkiisiiyo siduu u samaysany waa kala bedelan yahay wadiifada loogu talagalay adduunka inay ka qabtaanna alla waa kala bedelay wadiifadii ay qaban lahaayeen baa mid walba jidhkiisa loo sameeyey ragga wadiifa loogu talagalay jidhkiisa wax ad adag baa laga dhigay dumarkana wadiifa loogu talagalay wadiifaday ka qaban lahaayeen baa jidhkooda yani waxa munaasab looga dhigay siduu u samaysany way kala badlanyihin maadaama ay kala badelan yihiin kala badelnaantaasi waa cunsur asaasiya noloshoo dhanna yani wax wey la doonaya inay marto labiskoodu marka waa inuu kala badalaado waa inuu kala badalaado haddii kale tashabuhaas wuxuu keenayaa lacnad buu keenayaa waxaa kaloo ka dhalanaya ee ruuxa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu talagalay hadduu yaso oo jinsiga kale wixiisii uu ka raadiyo kamaal ka raadiyo ayadana waa waa mafsado ku jirta wa raggana sidoodaasa ilaahay tabaaraka wa tacaala kamaal iyo wanaag uu ku siiyey dumarkana saasaa ilahay ku siiyey marka markaad intaad ninnimadii ka tagto aad dumarnimo iska raadiso oo aad noqoto mukhana noqoto ama haweentii intay dumarnimadii ka soo dhexbaxdo ay raganimo iska raadiso beshaa ragga xaggiisa u foofto lacnad way markaas oma ilaahay wixii uu idinka dhigay baad raalli ku noqon laadihin wa soo ma qismo rabbi way qaybtiisa raalli ku noqon jidkiisiina mar fii saxiixi lbukhaari waxaa ku yimid xadiid ibni cabaas nebigu inu lacana allahu lmutashabbihaati min alnisa'i biاlrijaal wاlmutashabbihiina min alrijaali biاnnisa lacnad ilaah ku dhacdo ee dumarka ragga isu ekaysiinaya iyo ragga dumarka isu ekaysiinaya labadaba lacnad ilaah ku dhacdo ayib inay xaaraam tahay waa madhab ljumhuur jamaahiiri ahlilcilmi waxay leeyihiin tashabuhaasi waa xaaraan inay xaaraan tahayna de waxaa kutusaya lacnada kusoo aroorta lacnadu wixii ahay kusoo aroorta wuxuu kutusay inuu dembi wen yahy oo yani waxa weyeyani kabiira min alkabaa'ir wey ayuu kutusaya macnaha labiska marka ay isu ekaysiinaysa waxaa laga wadaa wixii khaas u ah dumarka ama qaabku u tolan yahay ama marada laf ahaanteedaba curfiga mujtamacaas dumarka yaa dhar ka tosha oo yacni nooca dumar unbaa xidha ama qaabka loo tolayo dumar unbaa wax u tosha khaas bay ku tahay khaasiyadu waxay ka imaanaysaa ama asalka maraa iyagu isticmaalaan ama qaabka loo tolay baa qaabka iyaga khaaska ku ahaa ah labadaasiba wuu ku imaanayaa tashabuh waa ku imaanaya wakadalika dumarka ama maradiibaa ragga khaas ku asalkeeda marada noocaas hadday mara ka toshaan xataa qaabkii dumarkaba ha u toshaane waa qalad ama ma ahee maradu waa maro mushtarak oo labada jinsiba ay isticmaalaan laakiin waxay u tolotay qaabka ragga dharkiisa khaaska uu ku yahay bay u tolotay ayaduna waxay noqonaysaa tashabuh bay noqonaysaa marka waxa weeye ama waxaa dhici karaysa maalan soo lama dhihin dumarku ayagu aanqawga marada way ka hoos marin karaan haddaad marada aanqawga ka hoos mariso hawl dumarka khaas ku abaadgashay tashabuh binnisa waay sooma wakadalika haweentu hadday jidhkeeda qaybo ka mida ay qaawiso oo ragga qaybihii isaga loogu talagalay inuu banneeyo ah fiiha tashabuh birijaal rag bay isku shabbahda wahaakadaa marka marka kadib magacu hadduu ka dhexeeyo mushkila male maalan waxaa jiri kara yani maryo isku magaca laakiin xagga tolmada iyo kulabisashada iyo rag iyo dumarku kala gedsan yihin soks bay dumarku leeyihiin raggu soks bay leeyihiin magacaa ka dhexeeya dhib ma keenayo bay leeyihiin qoladan saraawiil bay leeyihiin saraawiilsha yani keliyata inay ku baxaan ooy bannaanka ugu soo baxaan laakiin saraawiil waxaa jira dharka hoostiisa ay ka qaataan soo macnaheedu waxa weeyaan rag baa sarwaal qaatay haddaad dumar tahay sarwaal ma qaadan karti saraawiilsha waa u kala tolan yihiin wixii sidaasoo kalea ah, magaca ka dhexeeya ishkaal ma keenayo ayib su-aashu waxay tahay marka waxaan inuu ragga khaas ku yahay waxaanina dumarka khaas ku yahay xaggee laga faa'iidaysanaya miisaanku xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa curfiga mujtamacaadka acraaftooda baa laga qaadanayaa waxani ragga khaas uu ku yahay waxana dumarku khaas ku yahay saas daraaddeed takhtalif biikhtilaafi alcurfi hadda ragga dharka qaarkoodoo dumarkeennu ku labistaan wadammada qaarkood raggaa ku labista soo dhar innaga soomaalida haddaan aan labisannana meelaha qaarkood dumarka keliyaa xidha sooma mujtamacaadka qaarkood dumar umbaa xidha meelaha qaarkood haddaad ku xidhato sidaas daraaddeed waaba lagula yaabi kuwan waxaa lagu mooday khaniisiinta inaad waa sidii nagu dhacday waa taqriiban eh, kii baan mubaaso tagnay annagoo arda marka mambaase lagama yaqaan macawis bannaanka loola soo baxo jidka lala maro nimankaa xunxunkaa xidha annaga soomaali baan nahay labiskannagii baan magaalada ula soo baxnaa oo masaajidda kusoo tukannaa oo maalin dambe la yidhi waryaana idinka see wax marka curfigu waa kala beddelan meesha aad joogto curfigeeda labiskeeda hadii markaasi maxaadiir sharci ayna ku jirin kaasaa kala saaraya ragga iyo dumarka marka miisaanka curfigaa loola noqon wixii qawaacidda caamka ee shareecada aan khilaafsanayn اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيلة والثوب الحمد الذي وسلم كل تحميد باب التيامن مديغيسيغي بو باب يهي في اللبس لبس كدحديس xidhashada la midigaysto iyo wamaa buu baabu yahay shayga yaquulu uu dhahayo man istajadda thawban ruuxii mara cusub xidhay man istajadda ruuxii cusboonaysiistay thawban mara oo mara cusub xidhanaya wixii uu dhihi lahaa labiska markaad xidhanayso ama kaba noqdo ama dhar ha noqdo inaad eh, midigta ku hormariso gacanta midig lugta midig eh, taasuu baabuu yahay masalada labaadna waxa weye mara cusub markaad xidhanayso wixii duceed akhrisan lahayd can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala kaana wuxuu aha rasul ulahi sal baabkaa hore waxaa la mida oo tashabuha labada jinsi la mida adigoo muslima inaad labis gaalo isu ekaysiiso waxyaalaha gaalada khaaska ku ah dumar iyo ragba lama ogola in laysu ekaysiiyo man tashabaha biqowmin fa huwa minhum ba iyaduna geli can abi hurrata radi wuxuu kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal alla aley wasalam rasuulku wuxuu labisa uu xidho qamiisan qamiis markuu xidhanayo markuu xidhan rabo waay bada'a mid bilaaba ayuu ahaa bimayaaminihi midigyaalkiisuu ku bilaabi jiray ayb ahrajahu maxaa idin qoran meesha waxba kuma qora saasuu anigana iigu banneeyey xaashiyada ma rabo hoos ma rabo laakiin korka xadiiska aakhirkiisa waxba ma idinku qoreen hmm. waa saqad baan u malaynaya xadiidka waxaa soo saaray tirmidi abu dawuud ibnu maajah nasa'i fi lkubra axmed ibni xibbaan iyo ibnu khusayma ayrkood iyo hayrkoodba way warinayaan wuxuuna faa'idaynayaa inay sunno tahay ruuxu markuu labiska xidhanayo inuu dhanka midigtaa hormariyo ayb lafdiga abu dawuud iyo ibnu maajah iyo hayrkood ay xadiidka ku wariyeen waa lafdulamri waay oo wuxuu yahay idaa labistum waidaa توضأتم fabda'uu biayaaminikum cinda axmedna bimayaaminikum markaad dhar xidhanaysaan ood labisanaysaan iyo markaad weysaysanaysaaanba waxaad ku bilowdaan midigyaalkiinna marka waa mustaxab waana sunna xadiidkii fisaxayn baa kutusiyo kaana yucjibuhu tayamun fii tanaaculihi wa tarajulihi wa uhuurihi wa fii shanihi kullih midigtuu nabigu jeclaan jiray ku bilaabo sal lay slam marka waa sunna wacan abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii istajadda thawban maro cusub uu xidho maro cusub markuu xidhanayo sammaahu mid magacaaba ayuu ahaa maradaasi bismihi magaciisuu ku magacaabi jiray marada magaca ay leedahay buu sheegi jiray oo ah cimaamatan buu ku magacaabi jiray aw qamiisan ama qamiis aw amase ridaa'an ama go buu magacaabi jiray uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi yani magacuu sheegaya wuxuu leeyahy xumaamatan qamiisan aw rida'an aw isaaran magacuu sheegaya shayga magaca uu leeyahy kadibna wuxuu leeyahay allahuma allahyo laka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahad dhammaanteed adaa iska leh anta adiga ayaa kasawtaniihi imarasheeyey adigaa isiiyey as'aluka waxaan ku weydiisanayaa rabbiyow khayrahu khayrkiisaan ku weydiisanaya wa khayra maa sunica lahu wixii loo sameeyey khayrkiisana waan ku weydiisanaya oo daacada ilaahay ah. wixii loo sameeyey khayrkiisa daacada rabbi ana waan ku weydiisan wa acuudu waan magangeli bika adaanku magangeli min sharihi maradan sharkeedaan kaa magangelaya wa shari maa sunica lahu wixii loo sanceeyo loo sameeyey sharkiisa oo macsiyada ah marada sharka ku jiraayo waa in loo isticmaalo oo loo kaashado ilaahay sharkiisa markaasi waa labis sharwa haddiise marada khayrka aad u isticmaasho waa libaasu taqwa sida qur-aanku tilmaamay walibaasu taqwa dalika khayr sooma marka labiska alla kacabsiga maradu khayrkeedu waa inay daacada ilahi aad u isticmaasho sharkeeduna waa inaad macsiyada u isticmaasho waxaa wariya atirmidiyu baa wariyey wuu taxsiiniyey wakadalika waxaa soo saaray abu daawuud iyo nasa'i fii camr waana xadii xasan awe sanadkiisa waxaa ku jira layidhahda saciid ibn jurayri oo mukhtali ah ragga ka wariyeyna badankood bacda alikhtilaad bay wax ka maqleen qaarna lama garanayo laakiin xadiidku xasan buu noqon lishaahidin abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareenoo ibni xajar uu taxsiiniyey fii nataa'ij alafkaar sidaas daraaddeed baa xadiidku wuxuu noqonayaa xasan haduusan saxiix hayrihiba gaadhin xadiidku marka waa sugayn wuxuu faa'idaynaya marka markaad labis xidhanayso ama maro cusub xidhanayso tahay mxuu ahay mustaxabta abwaabu ijtinaabi najaasaati wa mawaadic الsalaa wuxuu baabu yahay nijaasooyinka oo laga fogaado iyo meelaha lagu tukanayo ah? ah? xadiika horea ah. xadiika hore waa xadii mxuu ahay saxiixa w hmm? xadiidka abu hurayra hore waa xadiid saxiixa ayb baabu ijtinaabi najaasaati nijaasooyinkii ka fogaanshahoodu baabu ya fi salaati salaada dhexdeeda waalcafwi iyo cafin camaa laa yaclamu biha musalligu wuxuusan ogayn oo layska cafiyo layska dhaafo bimacnaa meesha wuxuu ka gudagalayaa meelaha salaadu ay ku asaxaysa meelahayna ku asaxayn waxaa kaloo uu bilaabayaa ee ruuxa inuu jidhkiisa iyo dharkiisa iyo meeshuu ku tukanayaba inay daahir tahoo nijaaso ayna lahayn iyadana inay sharti tahay nusuusteedii buu gelayaa marka can jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi waxaan maqlay rajulan nin baan maqlay oo sa'ala nabiya nebiga weydiiyey sal alla ley wuxuu ku yidhi usallii miyaan tukadaa rasuul ilaahayow fi thawbi marada alladii maradaasoo aatii aan ugu tagayo fiihi dhexdiisa ahlii ehelkayga reerkayga marada aan ugu galmoodo oo markaan u galmoonaya aan qabaa maradaasi ma ku tukan karaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slm nacamha an tara inaad aragta mooye fiihi dhexdiisa shay-an shay inaad ku aragta mooye oo fataqsilahu marka aad iska dhaqdo inaad maradiiba wax ku aragta mooye haddaadan waxba ku arkin dee ku tuko haddaad ku aragtana iska dhaq ra waxaa wariyey axmed axmed baa wariyey wabnu maajah iyo ibnu maajah xadiidkaasi ee marada aad ku tukanayso inay daahir tahay inay laazimto waajibta jamaahiiru ahlicilmina waxay qabaan inay shardi tahay la'aantii salaad waa in asaxay meeshaad ku tukanayso inay daahir tahay jidhkaagu daahir yahay maradaaduna daahir tahay waa min shuruuti salaa oo salaadu ma asaxayso biduuniha saasay u badayeen khilaaf baa ku jira ayb ilaa an taraa fiihi shay-an fataqsilahu iyada ah lagama fahmayo manida inay nijaaso tahay way ka guda weyntahay manida oo ninku markuu reerkiisa u galmoonayo madi ka soo bixi karta soo ma madi karta wadi baa karta kuwaasaa nijaasaa amaa manida iyada xukunkeeda waan soo marnay somayna soo marnay khilaaf ku jira iyo adilada kusoo aroortay sida raajixa waan soo marnay iyada macnaha marka kama dhalanayso ilaa an taraa fiihi shay-an fataqsilahu leanna shaygaa waxaa lagu xambaarayaa shaygii nijaasada ahaa ee marada iyo jidhkaba in laga dhaqa ay waajibka ahayd kaasaa lagu xambaaraya oo madi iyo wadi iyo wixii la mida macna rawaxa wariya xadiidka axmedu axmed baa wariya wabnu waana xadiid saxiixa wey ayb wa can mucaawiyata qaala wuxuu qultu waxaan idhi liummi xabiibata mucaawiyata bn abi sufyaan qultu waxaan ku idhi liummi xabiibata waxaan ku idhi waa walaashi ummu xabiibata binta abi sufyaan waana xaaskii nebiga sal lay qultu waxaan ku idhi liummi xabiibata waxaan ku idhi hal ma aha annabiyu nebigu sal lay waslam yusallii mid tukada fi thawbi marada alladii maradaasoo yujaamicu uu ugu galmoodo fiihi dhexdiis marada uu reerkiisa ugu galmoodo ma ku tukan jira nebigu qaalad waxay tidhi nacamha idaa lam yakun hadduusan ahayn weeye fiihi dhexdiisa adan wax nijaasa ah maradu nijaaso qabin ayuu ku tukan jiray waa tii hore lamid rawax wariya alhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa oo inoo faa'iidaynaysaa marada hadaadan waxba nijaaso ku ogayn mala iyo shaki dartii nijaaso ku noqon mayso waxaa la yidhaahdaa waajibku waxa weeyaan alcamalu bilma'inna duuna almadinna wixii la hubo unbaa lagu camal falaa laakiin wixii tuhmo iyo mala ah waxba lagama soo qaado maradan ma hubo laakiin haweenta markii muxuu ahaay aan isarkaynay madi baa iga timaado sida qaalibkaa madi un inay gaadhay baan u malaynaya malahaas ka bax kuma qasbanid laazim kumati adiga haddaad isdhowrayso ood xagga dadaalka marayso masalo soo socota waa laakiin kuma qasbanid waxa laazim kugu ah waa wixii aad hubto nijaasanimadkiisa inuu meesha gaadhay ubaad la mucaamaloon wixii kale laazim kuma aha taasaa laga faa'idaysanayamana waxaa kaloo laga faa'idaysan marada nijaasada ah in marada la daahiriyo maradaad ku tukanayso ay daahir tahay oo ayna nijaaso ahaynna waa laga faa'iidaysan xadiidka waana sharti cinda aljumhuur can abi saciidin alkhudri can nabiy sal lay waslam nebigu wuxuu ka warin annahu nebigu sallaa inuu tukaday salaad buu galay fa khalaca markaasuu siibay naclayhi labadiisii kabood labadii kabood isagoo qabuu salaada ku galay nebigu sal lay slm waana imaam oo saxaabadii baa ku daba tukanaysa ayb fakhalaca markaasuu siibay fakhalacan fakhalacan calayhi salaada dhexdeeda isagoo ku jiru kabihiis ka bixiyey fakhalaca annaasu dadkiina way bixiyeenoo way siibeen nicaalahum kabahoodii markay arkeen nebigiioo kabihiisii siibay bayowna kabihiis ka bixiyeen falamma insarafa markuu nebigu salaaddii ka baxay ayuu qaala wuxuu idhi lima maxay baad khalactum u siibteenood u saarteen kabaha maxaa idinku bixiy inaad kabaha iska bixisaan qaaluu waxay dhn ra'aynaaka waan aragnay khalacta adoo siibay fa khalacna anaguna waan siibnay adaa saaray markii hore annaguna adigun baan kugu dayannay imaamkanagii baad ahayd rasuulkanagiina waata saas daraaddeed inuu waxyi kuu yimid oo amar lagugu siiyey annaguna adiga umaanu kugu raacno dee inaannu kugu dayanoon ku raacno waa ku qasbannahay ayb fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal inna jibriila jibriil ataanii waa ii yimid salaadda fa ahbaranii wuxuu ii sheegay anna bihima labadayda kabood dhexdooda inuu ku sugan yahay khabaan inay nijaasa ku sugantah jibriil baa ii yimid oo yidhi kabahaaga nijaasay qabaan sidaasaan u siibay idinku maxaa u siibteen wa idinkama jibriil baa wax idiin sheegay ah, mise nijaasaad ku ogaateen maya annaguna adaan ku raacnay wa ayb fa idaa goortii jaa uu yimaado buu nebigu sal lay slam axadukum midkiin almasjida masaajidka markuu yimaado falyaqlib ha rogrogo naclayhi labadiisa kabood kabaha intuu rogo dhankooda dhulka qabanaya ha fiiriyo bal inay nijaaso iyo wasakhi ku taallo walyandur hana fiiriyo fiihimaa dhexdooda ha fiiriyo intuu rogo ha fiiriyo fa in ra'aa hadduu arko khabaan wax nijaaso iyo wasakha hadduu arko falyamsaxhu ha ku tirtiro bilardi dhulka ha ku masaxo ha ku xoqo dhulka ilaa raadkii uu baaba'o oo urkii iyo midabkii iyo muuqaalkiiba kulli uu tirmo uma kadibna liyusalliha ku tukado fiihimaa labadaa kabood dhexdaa ku tukado kabihii nijaasaduu watay masaajka intaadan soo gelin carada iyo dhulka intaad marmarisood kaga tirtirto markaad raadkii bi'iso kabahaaga xidhoo ku tuko saasuu nabig sal lay slam rawaax wariyey axmedu axmed baa abu daawuude iyo abu daawuud baa wariyey kadalika ibn xibaan ibnu khusayme iyo qayrkood baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey macnaa ayib xadiikaasi wuxuu faa'iidayn isaguna wuxuu faa'iidaynayaa dhinac inaan nijaasada lagu tukan karin kaba nijaaso mar mare nijaaso ah gogol nijaaso ah lagu tukan karin maxaa yeelay salaada dhexdeedii baaba nebiga siib la yidhi soo marka wuxuu waxaa deliishanayaa qabta dharka iyo marada iyo kabaha dad ku tukanayso inay daahir yihiin inay sharti salaaduna ayna ansaxaynin biduuniha waxaa kaloo laga qaadanayaa oo masalada uu yidhi walcafwu camaa laa yaclamu biha adoon is-ogayn baad mara nijaasa'a salaadda ku gashay ama kaba nijaasa'a baad ku gashay markaad dhexda maraysaad ogaatay salaaddii waa kuu jirtaa intii hore waa kuu jirtaa intan dambana waa kuu jirtaa intan damba mid daahiraabaad ku tukatay ama kaba soo qaad mare nijaasa baad ku tukatay ama gogol nijaasa salaaddii markaad dhammaysay kadib baad ogaatay inay nijaaso tahay ma soo celinaysaa salaaddii aahirka xadiiska maya ma soo celinaysa xageen ka qaadanaynaa li'anna haddii la soo celinayo nebigu qaybtii hore ee salaadee kabaha nijaasada uu ku tukaday baa la dhihi lahaa salaaddii qayb baa burtay kulli soo wada celi baa la dhihi lahaa hadday qaybtaasi sax noqotay ayadoo dhan haddaad ku wada tukato cilmila'aanna ay kuu geyso kulligeed wada asaxaysa sidaas daraaddeed waxaa raajixa inaan la soo celinayn oo sidaas salaaddu ay ku tegayso wixii ruuxu uusan aqoonteeda lahaynoo cilmigeeda lahaynoo halmaansan yahoo qaafil yahayoo khaasatan maxduuraadka wixii shareecadu diiday ah, markaasi wax loo soo celin maayo saas man iyadana waa laga qaadanaya xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa oo fawaaidda ku jirtay ka tahay in kabaha lagu tukadaayey inay ka mid tahay hadyigii nabigeena salawatu rabbi waslamu caleh baab gooniyuuna u samayn doonaa baabu salaati fi nicaal kabaha oo lagu tukado baab gooniyuu u keeni doona axaadiista kusoo aroortay xadiidkanaana ka mida ah in lagu tukan karo laakiin intaadan ku tukanin waa inaad iska fiirisood hubsato inay nijaaso ku taallay in kale waxaa laga faa'iidaysanaya masale aan horay u soo marnay oo ah kabaha iyo dumarka sidoo kale xadiis kale siduu dumarka dharkooda loo ogolaaday qaybta loo ogolaaday inay dhulka jiitanto waxaa dhulka qabto oo dhan dahaaradooda mara biyana waa lagu daahiriyaa caraduna way daahirisaa taas man yani kabtii nijaasiya saxaraad kula istaagtay kaadi baad kula istaagtay laakiin waad ku socotay maanta dhan baad ku socotay way tirtirantay haddaad ursato ma urayso midabkii meesha ma yaallo urkii ma yaallo yani waxa kulli way baaba'day maalin baan saxra ku istaagay miya nijaaso u noqoni maalin baan garanayaa anuu xaar ku istaagay wax soconaya maaha waxaa kaloon soconaynin war kabahan siwajka iyo waxan qashinkan saxaradan qulqulaysa iyo oo dhan waa wada qashin islii waxaan qulqulahayoo dhan waa waxanaan la dhex socnaayo ma waxanaan muxuu ahaay ku tukan karnaa adiga waxaad hubtana waad wax ku qaybsan waa midda labaade nijaasooyin fara badan haddaad dhex marto soo dhul daahiroo dambe ma mari doonte markay dumarku weydiiyen rasuul ilaahayow maradan aan jiidayno nijaase iyo waxbay qaadanaysaa xaadhanaysaa nebigu wuxuu ku yidhi soo mid kaloo daahira ma sii marayso haabay dhaheen way daahirisay buuyidhi marka waxa weeyaan dahaaradeedu waa taa waad ku tirtiri waad ku baabi'in kadibna waa daahir qaabkaasaa macnaha iyadana loo daahiriya xadiidka laga faidaysanay shekh wuxuu yidhi marka wa fiihi waxaa ku sugan ala anna dalka nicaali kabaha oo dhulka lagu jijabiyo la marmariyo yujzii inuu ku filan yaho gudayo oo daahirinayo waa laga faa'idaysan waxaa kaloo laga faa'idaysan wa ana alasla sida asalka ah, anna ummatahu nebiga ummadiisu uswatahu kudayashadiisa weeye fil axkaami axkaamta dhexdeeda ah, waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay yidhaahdaan hordee hawshaasi nebigay khaas ku ahayd waxaan dhahaynaa al aslu fi alaxkaam alta'asii axkaamta shareecada asalka nabiga waxaa loogu jiday ummaddu inay kaga dayato xaggee laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya saxaabadu markuu nebigu kabaha siibay iyaguna maxay sameeyeen iyaguna kabihii bay siibeen camalan biqaacidati ta'asi saas way macanaa leanna waxay og oo ka dhadhacsan wixii sharci ee axkaam ee nebiga uu ku camal falayo ummaddana waa loogu talagalay inay ku raacdo wixii isaga khaas ku ah waa in daliil khaasa loo helo oo sheegaya khaalisatan laka min duuni lmuminiin aday khaas kugu tahay waa in la helo haddii kale um, isagii ummadiisa way ka dhexaysaa way ku dayanayaan waxaa kaloo laga qaadanaya xadiisku faa'idaynaya wa anna asalaata salaada finnaclayni labada kabood dhexdooda lagu tukadaay laa tukrahu lama kahdo kabaha dhexdoodoo lagu tukadoo salaad ku tukato iyadana kahashiya dhib inaysan lahayn oo nebigu ku tukan jirinaba kutusi waanu tegi doonnaa wa anna alcamala camalka alyasiira ee fudud shaqo fudud ama dhaqdhaqaaq ama camal fudud salaada dhexdeeda macfuun mid la cafiyo way anuu xaggiis laanna kabihii layska bixbixinaya soo shaqo ma ahayn salaad iyagoo ku jiray kabihii iska bixiyeen way siibeen xaggay dhigeen way saareen soo dhaqdhaqaaq iyo camal maaha waa amal yar salaada ma dhibayo masaladaas way inoo soo socotaa iyaduna camalka maxaa salaada buriye iyo dhaqdhaqaaqa maxaan see burinin hada wabilahi towfiq wsal allahuma wsllam cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm